بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii labaatan iyo sagaalaad ee ka mida min النubda الزakiya في الqواacid الأصلية الفصل الرابع في الظاهر والمؤول wuxuu ku saabsan yahay fasalka afraad oo ku saabsan fi الظaahiri والmuؤwal ظaahir iyo muؤwalna waxaynu ku soo maray qaybintii mufradaadka marka la qaybinayey iyo kulligii markii la qaybinayey waynu ku soo maray waxaynu kaloo ku soo maray markuu sheekhu ka hadlaayey dilaalat اlalfaad eedna waynu ku soo maray الظaahir waxaynu ku soo maray inuu yahay lafdi ixtimaala laba macniyo ka badan kuna xoog badan oo daahir ku ah calaa macna maxtamala macnayayni faakara laakinahu arjaxu fii waaxidin minhuma kaidlaaqi اlasadi cala alrajuli shujaaci walxayawaani almuftaris waa inaga soo mara inuu daahir ku yahay fi lxayawaani almuftaris ayib asalaa asalaa waa inaga soo maray inay daahira ku tahay marka sharciga la marahayo salaada afcaashii aqwaasha leh takbiirta lagu bilaabo salaamo naqsi lagaga baxo inay noqoto ixtimaalan adducaa waa inagu soo mar ducaa ay ku timaado oo madululka luqawiga laga soo tegey mu'awalku waxaynu soo maray inuu ahaa lafdigii daahirka ahaa macnihii daahirka ee raajixa oo laga leexdo lidaliilin lidaliilin macnihii marjuuxa ahaa ixtimaalkii daciifka ahaa in loo leexdo min ajli daliil baynu ku soo maray taasna waad kusoo marteen baabkiisi sheekhu wuxuu ihi qad sabaqa waxaa uu soo hormaray tafsiiru kulli minhuma ay min alظaahiri wاlmu'awal mid walba caddayntiisu way soo hormartay waxaan kaloon soo marray wa ana صaxiixa min atawiil tawiilka صaxiixa ah ma kaana lidaliil ma kaana lidaliil haddii lafdigii daahirkiisa laga leexdo min ajli daliil darteedna loogu leexdo macnihii marjuuxahaa waxaynu soo marnaa inuu kaas yahay ta'wiil صaxiixa waxaan kaloo soo marray ana alfaasida waana tawiil alfaasida tawiilka faasidka ah inuu yahay maa kaana lima yudanu daliila walaysa bidaliilina aslan waana kuu soo yidhi tawiilkii baciidka ahaa tawiilkii baciidka ahaa kuu kusoo sheegay wey tawiilkii faasidkana waxaanu kusoo sheegnay maa kaana waa wixii uu ahaadoo loo leexiyo daahirkii baa laga leexanayaa macnihii qarsoonaa ee khafiga baa loo leexanayaa liajli maa yudanu daliilan wax daliil la moodahaya dartii iyo awgii walaysa bidaliilin aslan wahuwa tawiil baciid tawiilka baciidkaa waa inu soo mar wuxuu kaloo sheekhu kuu soo sheegay oo halkaa kusoo marteen kamaa sabaqa ardayga u daran tahay baa layidhi kamaa sayatiina xirow way dhibtaaye waxaad ku soo marteen in daahirkii laga leexdo bilaa daliil walaa shubhatina inuu yahay talaacub talaacub bidiinna waad soo marteen wanasiidu huna hadda waxaan ku daraynabu halkan ana daliila in dacufa daliilka tusahaya in daahirka laga leexdo oo loo leexdo macnihii khafiga ahaa ama marjuuxa ahaa fata'wiilu daciif taasna waa iska qaacida waana iska asal firi ah asal fitri ah weeye yacni madluulku wuxuu inta badan had goor raacaa inta badan bayaan ku odhanin had goor wuxuu raacaa daliilkiisa madluulku sidiisuba waa taabic macnaha la tusahayo xugumku natiijadu waa taabico wey waxay taabico u tahay daliilkeeda daliilku hadduu daciif yahay xugumku tusayna muxuu noqon daciif daliilku hadduu xoog badan yahay xugumku tusayna waa xoog badanaya intum buu sheekhu kuu sheegay wuxuu uhi waa nasiidu huna ana adaliila in dacufa ay daliilu ta'wiil ta'wiilka daliilkiisu hadduu taag dareeyo faالتأwiilu ضaciifun leexashada laga leexdo daahirkina waa ضaciif ka xamli qowli النabiy sal ly slam hadalkii nabigoo lagu xambaaro likhaylaan ibnu salamaة الثaqafi uu ku yidhi waqad aslama calىa cashrin toban asagoo qaba islaamay saxaabigaas amsig arbacan dumarka tobanka afar hayso wafaariq saa'irahunna inta kalena fur oo ka dhaqaaq ama iskaga tag waxay ku xambaareen ka xamli qowli الnabiy cala ibtidaa'i nikaaxi arbacin xanafiya ku xambaartay calى ibtidaa'i nikaaxi arbacin tobankan aad qabto afar ka mida ah hadda guurso weeye yidhahdeen xanafiyu sinsaare xadiidku ku dhuftee ayb marka ta'wiilu arbacin biاlأwaa'il ma suuragalba abadan calى ibtidaa'i nikaaxi arbacin huna aluulaa weeye ayb afartii u horeysay hadda guurso weeyey leeyihiin marka horta bucdigu wuxuu kaga jiraa arbaco in lagu awowlo awaa'il luqana ma tusayso sharcina ma tusaayo wax tusaya ma jiro ta'wiilu arbacin biاlأwaa'ili min alcashr waxaa weeye waa tawiil aad iyo aad u fog sharcan marka la fiirina waa sii fog yahayo wadaad hadda soo islaamay oon shareecada aqoonin oon axkaamteeda ka warqabin toban dumar asagoo watana iskeenay in lagu ixaaleeyo waxaan u jeednaa amsiga arbacan waa faariq saa'irahunna la soco wadaada waxaa loo jeedaa tobankan dumarka afarta u horraysay baanu kuu bannayn wax kalena la sii wuu iska see ku fahmayaa waaba xadiidu cahdi bilislaam usuushii baa wadda laga saxaaya tobankan uu la guurahayaa baa leeyahay war afarna soo reeba inta kalena la daa marka bayaanu shariica iyo nusxigii shareecada iyo shaarica fasaaxadiisii iyo dadaalkiisa oo dhan iyo tacliimkiisa oo dhan baaba diidan nin hadda soo islaam in la yidhaahdo amsig arbacan waa faariq saa'irahun ayadoo loo jeedo ey afartii horaad haysan kartaa inta kalena ka sii daa isma keenayso marka waxaa wey tawiil aad iyo aad u fog wey <clears throat> marka aad bay shaaficiyadu u naqdiyaan qadiyadda ilaa dhowr wej bay ku baabi'iyaan dhibba ma laha maalikiye iyo shaaficiye xanaabilo waa iskugu tagaan keligood ma aha xanafiye meeshaas sinsaaro culus baa lagu dhuftaa wakada waxaa la mid a ah, xamlu qowlihi tacaala fi اlkafaara qowlkii ilaahay kafaarada ku yimidoo lagu awilo sitiina miskiinan lagu xambaaro calaa sitiina muddan walow liwaaxidin midkan dambe waa ka ronya ka hore tawiilkan dambe ka hore waa dhaamaa lanna tawiilkan wej buu leeyahay haddii la insaafo ayb laakiin ka hore asagoo wax weja uu yeelanayo lafdigu ma ixtimaali karo labo muxuu ahaayo waqaa'ic اlaxwaal ama iqtidaa اlxaal waxay u yaqaaneen balaaqiyiintu usuuliyintuna waa isticmaaleen xaaladda markaa la taagan yahay nabiga marka la qiimeeyo iyo qaabku shareecadu caddaynayey la fiiriyo wadaadkan tobanka la soo islaamay dumarka iyo aqoon daradiisa iyo xadaadatu cahdi bilislaam la fiiriyo taawiilkaa taawiil asagoo soconay wuxuu u dhow yahay inuu noqdo talaacub kan dambe laakiin waa dhaamaa faidcaamu sitiina miskiinan kan dambe ta'wiilkoodu wuxuu qooraansanayaa xikmada xikmadu qooraansanaya faidcaamu sitiina miskiinan waxay dhaheen fa idcaamu sitiina muddan weeye lix mud in la siiyo miskiin loo dhiibo walow liwaaxidin waxay leeyihin muhiimaddu waxaa weeye lixdan maalmood ama lixdan miskiin ama lixdan mud in la bixiyo waxaad ku soo ururisaan muhimadda waa maxay waa in ay kaa baxdo lixdan mid waa inay kaa baxdo faidcaamu sitiina miskiina likulli miskiini muddun soo ma ah maqsuudku waxaa weya waa inaad bixiso horta lixdan mud lixdan kaa mud in lixdan miskiin loo kala dhiibo iyo in miskiin lagu celceliyo oo reerkaba iyo faqriga iyo dawrsiga laga fadhiisiiyo kee fiican bay yidhahdeen xanafiyu horta lixdanka waan bixiyey hal miskiin baan ku celceliyey hooq iga aba mudkan oo mid labaad iga aba lixdan baan u dhiibay iyo lixdan miskiin jumhuuray waxaa tiraa ajirka sidiinuu ku badan yahay lixdan miskiin oo baahan kiiba haddii xoog loo dhiibo maxaa la timid inaad lixdan miskiin baahidoodi awday naskuna sidaasuu ku cad yahay daahirna ku yahay warka jumhur waa la fahmi karaa xanafid waxay yidhaahdeen lixdan horta mud waan bixinay lixdan baahiyood oo miskiinkan waaxidka qabayna waan awdnay dheh likulli middin wuxuu awdahayaa xaajatun min xawaaiji almiskiin lwaaxid walow liwaaxidin sooma jeeda marka ma diidano in la siinayo miskiin waaxida cafwan sitiina miskiina in lixdaa mid la siinaya ma ay diidano lakin waxay leeyihiin liwaaxidna waa lagu gaabsan karaa liwaaxidina waa lagu gaabsan karaa ayib toban ayaga ka midana lix mudkiiba waa la siin karaa idan muhiimaddu ma ahay leeyihiin lixdan miskiine waa in lixdan mud la bixiyo ama miskiin waaxida laiskugu geeyo ama lix miskiin halkiiba ha la siiyo toban mud ama muxuu ahaaye halka ha lala maro halkaas iyagu maray marka yacni midda waa mid qoraansatay xikmadu waxaa weeye lixda mid loo bixinayo ighnaa'u اlfaqiir icaamu اlfaqiir sadu khallat اlmuxtaajiin xikmadaas meel waa laiskugu geyn karaabay dheen waana la baahin karaa in meel aan ku kulminana waa bannaantaha in la baahiyana waa bannaantaha qiyaasan bay dheen calaa asnaafi الzakaa siday u bannaan tahay marna in la jamciyo marna la kala qaado yani taawiilkoodu baciid ba ha noqdo laakiin waa dhaama kii hore aciif ha noqdaan ujeeda cafwan taawiilkoodu daciif ha noqdo laakiin hore waa dhaama sitiina miskiinan meesha la yidhi waxaa ka soo baxday calaa ra'yi اlxanafiya ay sitiina muddan marka miskiinan maxay ku bedeleen muddan bay ku bedeleen faidcaamu sitiina miskiinan miskiinan booskii waxay dhigahayaan faidcaamu sitiina muddan lilmasaakiin aw limiskiin waxaad tidhahdaba lixdan mud oo la siiya miskiin waaxida marka tabdiilka ay lafdiga ku sameeyeen ayaa dacfigu ka imanayaa mooyeen hadday ka dayn lahayeen sida ayada waaba dhaami lahaa tawiilku ayb aan iskaga tan hawsha horan baad soo marteen alfasl khaamis tawiilaadku kii lacibka waa idinku ku soo maray ka tawiid araafida liqowlihi tacaala in allaha yaamurakum an tadbaxuu baqar ay dhaheen ay caaisha shayaadiintaas warkooda waad soo barteen alfasl haamis fasalka shanaad fi lmujmali wاlmubayani mujmal waa inaga soo maray waa shayga macnihiisu uu duuduuban yahay usan cadday waa maa laa tatadixu dalaalatu waa inaga soo maray ama waa allafdu اladii waa hayru mutadix dalaala alladii lam tatadix dalaalatuhu dalaadisu lafdigaysan cadayn baad mujmal ku soo marteen waxaanu soo maray mujmalku inuu yahay acamu min almushtaraki wاlmutashaabi intuba uu ka wenya waad soo martay wlmubayan mubayana laba qaybood bu ahaa waad soo marteen mid asaalatan iska cad iyo mid ijmaal ku jiroo la cadeeyey labaduba waad soo marteen wuxuu ihi mubayankuna waa mutadix dalaala ka kalena waa hayru mutadix dalaala wnaziidu huna halkan waxaynu ku daraynaa bui cafwan sabaqa tafsiiru اlmujmali wاlmubayani waa soo hormaray caddayntii mujmalka iyo mubayanka wanaziidu hunaa halkanna waxaynu kordhinaynaa ana min almubayani ibtidaa'an daliilka ama lafdiga marka horeba cad bacda horeba la caddeeyey waxaa ka mid a aayatu wاsaariqu wاsaariqatu faqطacuu aydiyahuma yacni furuuc iyo masaa'il hoos gala mujmal iyo mubayan buu rabaa hadda inuu meesha keeno mooyeen kama sii hadlahayo tacriifaadkii iyo horaan uu ka soo hadlay horaan wuxuu ku soo yidhi in mubayan la yidhaahdaa laga yaabaa maa huwa muttadixu dalaalati ibtidaa'an waad soo marteen shay iskaba cad oon ijmaal ku jirin oon ishtiraag ku jirin oon qumuud ku jirinba in mubayan layska yidhaahdo yaa laga yaabaa laakiin shayga mustalaxaan caanka ku ah fii kutub اlusuul waxaa weeye shayga dalaadiisu aysan caddayn ee kadibna la caddaeyey bidaliil ayaa mubayanka la odhan jiray iska ogow hadda wuxuu ku yidhi waxaan kugu darhayaa aayaddan waxay ka mid tahay maa huwa mubayanu dalaala ibtidaa'an oon daliil kale uusan caddaynoo khaariji ah wاsaariqu wاsaariqatu faqطacuu aydiyahuma khilaafan lilxanafiya xanafiya waxay dhahan aayaddan waa mujmalo way yidhaahdeen waa mujmalo ma aha mubayano ma aha limaada waxay leeyihiin qadru lmaqطuuc baa jahala ku jirta gacanta la goyn jahaala ku jirtay dheheen xaggee laga goyn ma garabkaa halkaasaa laga kirkiri saariqa ma suxulkaa laga kala fiiqi ma cumaacumtaa la kici intuba waa gacan bay dheheen jahala waxay ku jirtaa fi lmiqdaari اlmaqطuuci min alyad faqطacuu aydiyahuma soo lama dhihi waxaa kaloo waxay dhaheen ijmaalku ku jiraa cafwan ijmaalku ku jiraa oo kale mujmal waxaad soo marteen waa shayga macnihiisu uusan caddayn ima liishtiraakin aw liibhaamin asbaabtii waynu soo maray ijmaal fi mufrad ijmaal fi tarkiib waad ka soo tagteen marka hunaa waxaa ku jira dheheen lafdiga yadka ah yaa min xayu اlwadc اlugawi waxaa ku jiray dhaheen ijmaal xaggee kaga jiraa gacan waxaa lagu idlaaqaa garabka haddii ilaahay yidhi tuugga iyo tuugta waxaday gacmaha ka gooya la yidhi gacantu ma halkaasaanu ka goynaynaa wa bihi qaala طaa'ifa min alkhawaarij daaifo khawaarij waxay ku tageen ninkii waxada gacantaa la jiidi kadibna garabka laga bixin bay dheen gebigiisaba garabka lagaa siibi faqtacu aydiyahuma lianna gacanta waxay ka bilaabataa bilijmac waxay ka bilaabataa min almankibi ilaa faraha gacan baa la yidhahdaa marka waxay dheen halkaasaan ka bilaabanaa baangadda tayib ama midida wax lagu geyrayay taasi waa ishkaalkii shaafici muxuu ahaa xanafiyadu filyad qaciga waxay dhaheen luqatan labuu noqdaa aljarxu wاlibaana faqطacuuna ijmaal baa ku jiray dheh oo qacigu wuxuu noqdaa min xayu luga shayga in xubinka in la sooco laga sooco jirka kaleo la gooyo la tuuro uu faniino iyo in la dhaawaco la dilaacasho isagoon la goynin marka faqطacu aydiyahum baa layidhi fajraxuu aydiyahum yaa jilciya ilaa gacantu jajabto waagi dambe uu fiican u qaadan la kaas kaga taalla miya mise ha duusho weeye marka wxu aayaddu waa mujmalo halkaasay la istaageen waad fahanteen meesha ishkaalka keeneen ayib marka jumhuurtu waxay leeyihin aayaddu waa mubayano ibtidaaan e, ijmaalla kuma jiro limaada e, qaطcigu fi luga wuxuu daahir ku yahay hadduusan sariix ahayn ibaanaة اlcudwi xubinkoo la socoo la gooyo in lagu xambaara jarxi waxay dhan waa majaaz macno naadiroo yimaado weeye marka aayaddu qacigu ima ظaahiru fi اlibaana aw sariixun jumhuurtana ku garla qadiyadda amaa yadda waxay dhaheen wax ijmaala kuma jira eydida gacantu waxay ka bilaabataa halkaas ilaa inta u dambaysa haddaan xadiidku iman lahayn iyo tafsiirka suubanuhu waxaa laga goyn lahaa saariqa garabka laga goyn lahaa garabkana gacantu ka bilaabataa kuna dhammaata haddii agga laga soo wad agga laga wadaba marka halkan baan ka goyn lahayn ka kirkiri lahayn nas baa diiday oo nabigu caddeeyo eeuu ku fasiray tafsiirkiis mxuu ahaa tadbiiqiga ahaa halka in laga gooyo ayb saasuu nabigu sameeyey marka laa ijmaala fi اlaaya ayb ya taas saari saari oo dhan baa in la gooya cumuum ku jiraa in markaa la yidhahda qadarkaas rubcu dinaar wixiga hala gooyo waa un takhsiis mooyeen ijmaal meesha ma yaalo ijmaal meesha ma lafdigu hadduu daahir yahay ijmaal meesha ma yaalo sidiisuba aan iskaga socon yaa asaga mubayin ah ha xadiidka mubayina caddeey ma mubayin baa mise waa mukhasis mukhasis weeye ama waxaa weeye muqayid hadaad tirahda alyadu waa tuطlaqu min almankib ilaa huna oo nabigu yhi halkan laga goyo waa muqayid meesha ijmaal ma yaalla ama mukhasis kaa doonta dhib ma laha ilan taqyiidku takhsiisku way ishoos tagaan culays ma lahayd ya hunaa markaan joogno mujmal iyo mubayin waa wuu ka khaasan yahay mubayinku waxaa weeye huna markaan marayno shay aan dilaadusa caddayn oo bidaliil aakhar lagu caddeeyey aayaddan marka ma mubayana wa kaanat mujmalatan mise ibtidaa'an ma mubayano way aayaddu khilaafka u dhexeeya jumhuur iyo xaniifiya waa kaas ra'yuljumhuur waxaa waye aayaddu waa ibtidaa'anba waa mutadixatu dilaala dilaalada way caddahay ijmaal lakuma jiro ilaaqaadkeedii baa sunna lagu qayday hadda doonta dheh cumuumkeedii baa sunna lagu khasisay haddaad doonta dheh idan caamka iyo muطlaquna waa min mutadixi dilaale ma aha min almujmalaat soo maynan soo marin ayib aan ka socon waa aayatu xurimat calaykum ummahaatukum waxaad ku soo marteen dalaalat اliqtidaa baad ku soo marteen ayadna in wadaadda yidhaahdeen xurimat calaykum almaytatu iyo xurimat calaykum ummahaatukum iyo waxaad ku soo marteen arkaanti xugumka markaad la soo tacriifinaya waa khitaab اllahi almutacaliqu biafcaali اlmukalafiin xugum aan fal qabanaynin maxaa ku jira ma caddo hunaa waxaa la yidhi xurimat calaykum ummahaatukum hooyadu waa daatiya cayn ma tahay mise maaha xurimat calaykum اlmaytatu meytadaa laydinka xarimay waa daatiya cayn xukumkuna waxaa laisku ogaa inuu qabto fal min afcaali اlmukalafiin ama cunid ah ama istimtaac iyo galmo ah ama shay xidhasho ah wuxuu mukalaf sameeyaa axkaamtu qabataa ee daat اlmukalafi xukumku ma qabto waa ficl اllahi اlmutacaliq biafcaali اlmukalafiin baa laisku ogaa aayaddu marka waxaa ka muuqda xukumka ku dhacaya taxriimkaa ku dhacahayo daato shaksi ku dhacahayo taasaa keenta in la yidhaahdo waa ijmaal ijmaal baa ku jira marka jamaaca min alusuuliyiin oo xanafiyada barhkood iyo xataa bacdu shawaafic ayaa ku tegay aayadda xurimat calaykum ummahaatukum iyo xurimat calaykum almeytatu iyo wixii la halmaala in ijmaal ku jiro ayib hadalka wuxuu ka yimid waxaan caddayn madaatadoodaa haddee qabanaya xukumka mana qaban hayay dheheen marka xaggeen u xambaaraa xaggeen u xambaaraa un ku xambaaraa xukumkii taxriimkaa intaasoo ixtimaal baa waarid mar hadday ixtimaalaad ay timid waa fara badan meesha ijmaal baa yimid halkaas ujeeda waxaadna soo marteen inaan ijmaal uusan ku jirin lianna curfigii ayaa wuxuu hawilahayaa caddaynaya waxa loo jeedo taxriimku xurimad calaykum waa maxay istimtaac aw nikaax aw waطu ummahaatikum xurimat calaykum اlmaytatu ay xurimat calaykum akla اlmaytati aw اlintifaac biاlmeyta marka waxaana caddaynhaya weeye curfiga jira caddaynaya marka aayaddu waa maxay waa bayinat اdalaala weeye way cadday dalaaladu biاlcurfi almuntashir aw muxuu ahaayey الظaahir waa inaga soo maray ilى aakhiriha waayat wamsaxu biru'uusikumna ayadna waa min almubayani ibtidaءa weeye la min almujmal iska ubu sheekhu ku leh ayb sawaabku marka la ijmaal ayadun cindana wamsaxu biru'uusikum ijmaal kuma jiro ama bacd usuuliyin waxay dhh ijmaal baa ku jira ijmaal baa ku jira maxaa yeelay way dhaheen umsaxu biru'uusikum waa mutaradid bayna masxi اlbacdi wa masxi اlkul wamsaxu biru'uusikum haddii la yidhi madaxa barhkii miyaan masaxnaa ma kulligii baan masaxnaa ixtimaala mutasaawiyaa timid idan aayadda waxay noqotay midaan macnaheedu caddayn binisbati lilkulli walbacdi idan waa mujmala sidaas uu yidhaahday shaaficiyadu iyo jumhuurtu waxay leeyihiin kalxanaabila walmaalikiya laba mid un weeye cindana haddaan shaaficiye nahay aayaddu way caddahay macnaheedu lianna baadu cindanaa waxay faadaynaysaa tabciid baan nidhi tabciid baan nidhi haddaysan tabciid faa'iidaynaynin lababa keeneen baan leenahay lanna ficilka masaxa ah binafsihi buu ku gudbaa waxa meesha loo keenay laba mid un weeye in tabciid ay faa'iidayso iyo inay isticaano faa'iidayso isticaano ma noqon karto hoddao gacanta kaalmaysta ma ah ee masaxa madaxa weeye ayib waxa lagu masixina waa biyihii si kastaba noqoto waxaan leeyahay anagu agtana waa tabciidiyo wamsaxuu biru'uusikum ay bacda ru'uusikum madaxiina barhkii masaxa marka meesha ma yaalla ijmaal hadday naga diidaan wadaaddo waxaan leenahay waxay daahir ku tahay calaa ra'yi almaalikiyati wاlxanaabila waxay ka dhigan tahay weeye bada baalu isticaana ka dhigayna xamusaxu biru'uusikum gacanta kaalmaysto oo madaxiin o dhan masaxa kulligii qadaadka ilaa fooda u soo horaysa waxaana sii xoojiyey sunnadii uu nabigu intuu fooda masaxay kadibna uu ku dhammaystiray markuu cumamada duubnaa intii kale uu ku dhammaystira aayaddu marka inay tabciid faa'iidayso dan naga diideenna kulli bay ku caddahay meesha marka wax kaloo meesha yaalla ma jiro wey ijmaalkeedu marka waa ijmaal nisbi ah nisbi ah laakiin ijmaal hadda wadcigu keenayo ama tarkiibku keenayo meesha ma yaallay wadaadile ama laga murmaan iskaga tago dhib male waxaan kaloo isnaguna mubayan ah ibtidaa'an oo mujmal ahayn waa xadiid rufica can ummati اlkhaطأ wالnisyaan waad soo marteen lanno rafciga wuxuu keenayaabay dheheen ijmal wuxuu jira rufica ku jira ijmaalku rufica maxaa la kor yeelay ma nafyi اlwujuud baa oo waxaa la rafciyey suuraة اlkhaطأ wa suuraة الnisyaan taasde lama rafcin karo waa dhacday bani adamku waa halmaamayaan waana gafayaan waana la qasbahayaa ikraahi waa yaalla idan suuradii lama anfin karo idan waa maxay waa in la xukumkiisii baa la rafciyey rufica can ummati xukmu اlkhaطأi wa xukmu الnisyaani wa xukmu اlikraahi in la yidhaahdo xukumkaa muxuu yahay marka waa yahay ma imigiiba ma damaankii iyo kharaamadiiba ma mu'aakhada ilى aakhirihi marka maadaama intaasu ixtimaal waarid yihiin waa mujmal niman baa yidhi waa inaga soo maray haddii la yidhi rufic can ummati اlkhaطأ wالnisyaan wama stukruu calayhi wuxuu daahir ku yahay dheheen wadaadaha qaarkood waa sida jumhuurtu badan yihiin in mu'aakhadadii muaaadadii meesha laydin qaban mahayo waxayna ku miaaliyeen shaaficiyadoo kale haddaad tiraa matala nin baa kugu xadgudbay dhib buu geystay markaas waxaa tii rafactu jinaayataka hebelow waxyeeladaadii kor baan ka yeelay macnaheedu waa maxa waa lagu cafi waxba laguma haysta wey marka rafculjinaaya waa maxay waa rafcu limi ayib iyo cuquubadii wey marka waxaa lagu bushiyo la yidhi sibyaan iyo majaaniin iyo dad aan mukalafiin ahayn baa waxay dhibay geystaan laga dandhabaa hadde meelgeeya aw jinaayadii iyo mu'aakhadadii taas waxaa la yidhi damaanku ma aha cuquubee waa jubraan waa jubraan waa min baab alcadli ma aha min baab mxuu ahaaye altakliif wاraxma aan iskaga socon waad soo marteen dalalat اliqtidaa baanu ku soo marray baxigan aan ka tagno wakadalika waxadiiu laa nikaax <clears throat> laa nikaaxa ila biwaliyin laa salaata ilaa laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab laa siyaama liman lam yubayiti siyaama qabla اlfajr axaadiidta noocaasoo dhan adilada nafyiga ah baa laisku hay ma nafyu اlwujuud ba ma nafyu الصixa ma nafyu اlkamaal ba maadaama nafyu اlwujuud iyo nafyu الصixa iyo nafyu اlkamaalba intuba ay leedu noqon karto lagu xambaari karo nafyigan calaa maada yatasallatu calayhi baa laisku hayaa mar haddii tasalludkiisii meeshu ku dhici lahaa muran ku jiro waxay dhaheen wadaado ijmaal baa ku jira waxaan sugaynaa daliil caddeeya laa salaata ay laa nikaaxa laa siyaama iisoo qabta laa iimaana liman laa amaanata lah wixii nafyiga qur-aanka ku yimid oo dhan iyo sunnada jumhuurtu waxay le meesha ijmaal kuma jire shareecadu waxay loo keenay linafyi alxaqaa'iq sharciya ay laa nikaaxa sharcan laa salaata muctabarata sharcan laa صiyaama muctabaran شharcan falaa wrabbika laa iimaana muctabaran شharcan xaqaa'iqa sharciyu shaaricu anfinhayaa iyo wujuudkii xisigaha iyo howlo luqa meeshan looma taallo ina anzlna ilayka dikr litubayina lلnaasi ma nuzila ilayhim wma anzlna calayka اlkitaaba ila litubayin marka macnaha jumhuurtaana saxan ayb haddaad doontaan aan dhahno intu waa majaaz xamluha calى nafyi اlwujuud xamlu الnafyi tasliiط nafyi cala nafyi alxaqiiqa الsharciya cala nafyi اlkamaal intaba waa majaazaad laakiin aqrabuha ila almaxali keewey haddaan lays garab wagliilaynin allay taqaanaay aqrab اlmajaazaat huna waxaa weeye nafyu اlxaqiiqa الsharciya nafyu الصixa ayib maxaa yeelay shayga waxaa loo anfiyaa lintifaa'i ruknin aw sharطin aw lintifaa'i hamarati اlmaqsuuda intaba meesha way taallaa laa haddaan ku xambaro nafy اlwujuud waaba khaطa maxaa yeelay shaaricuna khabar aan waaqica waafaqsanayn maba sheegaba wixii waa dhacay salaad waxaan ku sheegay anigu waan wadaa irjic fasalli fainaka lam tusalli marka saxaabiga layi musii salaatii wuxuu asagu salaad u haysta ma sameeye mise ma samayn wuxuu asagu salaad u arkahayey wuu la yimid laakiin salaadaa sharcigaysan u xisaabsanayn wax qiimaa agtiisa kama laha sidaasuu shaaricu anfiyey fainaka lam tusalli ay cala alqawaacid الsharciya wain sallayta waa maxay calىa danika waxusbaanika laakin waxba kama jiraan shaaricu marka sidaasaa saxa ijmaal meesha ma yaalo saas meeshaas ku hadlaya sheekhu aan iskaga soconno wuxuu ihi wadaadku wakulu min dalika waadixun jaliy wakulu min dalika mid walboo kaa ka midaad soo marteen aayaddii wsaariqu wsaariqatu xurimat calaykum ummahaatukum iyo wixii la halmaalay adil ah wamsaxuu biru'uusikum iyo baabkaa wixii ku yimaada adil ah rufica laa nikaaxa kulli waa maxay waadixun jaliyun waa cad yahay macnihiisu falaa ijmaala fiih laa yaxtaaj uma baahanaya libayaanin cadayn min daliilin khaarijiy lianna albayaana hadda wuxuu u gudbay bayaanka xaqiiqadiisu inuu inoo cadeeyo horaanna waynu soo maray laakiin qaabkanunbu usoo tacriifi lianna albayaana inamaa huwa ikhraaju shay shaygoo laga saaro weeye min xiyazi اlishkaali booska mugdiga ah ilaa xiyazi tajalli meel cad loo saaro waa iska musطalax kalaami ah qolyahan kalaamiyiinta iyo caqaa'idiyiinta ayaa marka isticmaala inta badan marka inaad shayga ka saarto wey mugdi oo ku jiro ood geyso meel cadoo toosh u hayo aad aad geyso ayb ikhraaju shayi <clears throat> oo hadda lafdiga ah dilaaladiisa ay ixtimaal ku jiray min xiyazi اlishkaal ay min mowdic اlkhafaa wاlgumuud ilaa xiyaz ay ilaa makaan الtajali ay اlwuduux wالظuhuur ilaa aan geyno meel yajlu bihi shay uu ku cadaanayo min aljala aw min aljulu waxaad aad sheegtaba aan iskaga tagno nacam sheekhu wuxuu yidhi waa lafdigan oo kale waxaa ku oli jira xusutaanba mooyeen waraqaadka muxuu ahaa abulmacaali juwayni waad ku garanaysaan baylata muhimaddu marka waa iska musطalaxa un baa loo jeedaa waa maxay waa in shayga laga qaado ishkaal mugdiga ku haraysan la geeyo meel cad la geeyo nacam hase yeeshee <clears throat> min almujmali waxaa ka mid a fi اlqur'aani wasunnati maa lam yarid lahu bayaan wayusama almutashaabih kamaa mada wamahaluhu binaxwi awaa'il suwari fii ra'yin dibbuu u soo celiyo kii mutashaabihaa een soo marray buu dib u soo min almujmali waxaa ka mid a weedhaha duduuban ee macnahoodu caddayn fi lqur'aani wasunna sunnada iyo qur'aanka gudahooda maabaa ka mida lam yarid lahu bayaanun mujmalku uu qaybinaya wuxuu qaybinayaa mujmal mubayankiisii la hayo iyo mujmal aan lahaynin wax caddeeya wayusamaa midka aan lahaynin waxaa lagu magacaaba almutashaabi kamaa madaa sidii soo hormaray wamahaluu waxay tusaale oga dhigeen binaxwi awaa'il suwar aliflaamiim iyo taasiin iyo wixii la halmaalay fii ra'yin haddaynu qabanno wey fii ra'yin haddaynu qabanno qolyana waa kii aanu ku soo marray in mutashaabiha la yidhaahdo shayga macnihiisu cad yahay kayfiyadiisuna uqumuudku ku jiro uqumuudku ku jiro taana waynu ku soo ahlulbidacu inay ku xambaareen mutashaabiha ay ku xambaareen aayaatu sifaat ay geliyeen ayagoo u jeeda macnaheedaana caddayn oo bimacna almujmal ah mutashaabih bimacna almujmal ah, ayagu markaa u jeedaan laa macnan caddayn walaa kayfiyan caddayn bay u jeedaan laakiin salafku waxay u jeedaan waa mutashaabih nisbi ah waa mubayanun fii mxuu ahaa dalaalatihi allugawiya almacnawiya waana mujmal min xayu اlkayfiya xagga kayfiyada itisaafu rabbi bاsifaati kayfiyadaasi annaga nooma caddo saana ilaahay daatiisaba noogu cadday ama min xayu xagga eh, dalaal luqawi way caddahay maalik muxuu yidhi alistiwaau macluum luqatan wey luq ahaan waa istiwaa la yaqaana carabna way taqaanaa ilmaha yar baa garanaya waxa looga jeedo alculuw walirtifaac wاlkayfu majhuul keligii maaha jamaca min asalaf baa yidhi marka farqun bayna alkayfiyati wbayn adilaal luawiya taasuu marka qolyahan marka iyagu ku fasiray marka warka la gaabiyo ma jiro sida raajaxa ah ee lafdi xugum ku xidhan yahay xugumka ama caqadi ha noqdo ama farci ha noqdo ha noqdee ama akhbaarba ha noqdee mutashaabih aan axad muslima garanayni ama mukalaf garanay ma jiro inama hunaaka tashaabuh nisbiyu ayaa jira keliya waxaa laga yaaba inteena inay aayaddu iyo xadiidku inaga qarsoomo ilaahayna nin kale uu u furo laakiin wax garanaya ma jira gebi ahaanba in la yidhaahdo xoogow tilaabaa ku jirta ay culammadu badankood diideen ayb aan iska soconno wa minhu waxaa ka mida mujmalkii maa kaana mujmalan walaakin itadaxa bidaliil hadduu mujmalku wuxuu kugu qaybiyey ila hore mubayin buu ka soo hadlay amila lilmubayin buu ka soo hadlay oy bacd اlfuqahaa usuuliyin yidha waa mujmal oo uu soo diiday uu soo mida mujmalka hadda wuxuu u qaybiyey shay aan la garanayn dilaaladiisii calaa ra'yi haddaynu ku fasiro wax bayaana aan loo haynin annagu miyaan ogeyn mise ummadoo dhan ummadoo dhan suuragal ma waa inaga soo sheegnay iyo mujmal uu la socdo caddayntiisa ay la socoto walaakin itadaxa waxaa caddaaday dilaalatuhu bidaliil daliilka ama muqaarin ha noqdo ama meelkaa lagu sheego ka qowlihi tacaala aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdaة الnikaax waxaa laisku khilaafay aw yacfuwa ama uu cafiyo aladii biyadihi cuqdaة الnikaax guurka guntintiisu ninkay gacantiisa ku jirto uu cafiyo ninka guurku gacantiisu ay ku jirto waa kee qole waxay dhaheen waa weliga weliga gabadha way laanno asagaa guntaya waxaan kugu meheriyey heble hebel oo meherkeedu intaa yahay ninka ridaya caqdiga waxaa weeye weliga jamaaca ku tagtay waana qowlkii qadiimkaa ah ee shaafici waad garanaysa kitaab nikaxan kusoo maray wadaadda waxay dhaheen maye alladii biyadii cuqdat nikaxi waxaa weeye zawjka leannu cismatu nikax asaga haya gabadha inuu furo inuu qabo inuu meherka qaato hadday ka dhaqaaqdo niskiisii ayib ama uu cafiyo waxoo dhan asagaa iska leh man biyadi cuqdat nikaxi ibtidaaan waa alwaliyu intihaa'anna waa azawju marka ishkaalku halkaasuu ka yimid ijmaalkaasi wuu jira laakiin waa la caddeeyey shaaficiye qabaan nimanna lama cadaynin bay weli taagan yihiin almuhim shaafici waxay ugu caddaatay alladii biyadi cuqdat nikax inuu yahay fii qowlihim اljadiid الزawj maalikiye iyo ciddii la halmaasana waxaa ugu caddaaday alwaliyu inuu yahay almuhim marka maaliki uma arkaan ayaddu inay tahay mujmalo shaaficiyuna uma arkaan inay mujmalo tahay ayib mid intaas u jeeda wadaadku waqowluhu tacaala wqowlihi tacaala cafwan waxaa ka mid oo kale ma kaana mujmala lakinahu itadaxa bاdaliil wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamana bihi waa inagii soo maray wowdan baa lasku haya macaaطifa mise waa istinaafiyo ayib wma yaclamu ta'wiilahu ila اllah miyaan ku istaagaynaa kadibna wاraasikuuna waaw istinaaf wاlraasikuuna fi اlcilmi khabarkeedina yaquuluuna aamana bihi mubtado bilowday oo looga khabray yaquuluuna aamanaa bihi kulluhum cinda rabbina ayb nimanka sidaa qaba ee wowowol istinaaf ka dhigi waxay ku xoojinayaan siyaaqa aayadda dhan baa keenaya mutashaabiha in ilaahay loo daayo inagu aynan ag marin dabagelkiisiiyo raaraaciisina waaba la caayayba fa ama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiqaaءa alfitna waibtiqaaءa ta'wiili haddii tatabuc almutashaabih wa طalabu tafsiirihi wa bayaanihi uu yahay maxmuud lama caayeen bay leeyihiin qolyaha diidan waxay leeyahay waa caaطifo weywowdu oo ilaahayna wuu garanayaa wاlraasikhuuna fi اlcilmina way garanayaan yaquuluuna markaas waa jumlo danboo kacaysay leeyihiin oo waqfigu wuxuu lagu istaagahaya wاlraasikhuuna fi اlcilmi baa lagu istaagay cilmi yaquuluuna hawshaa bilaabato demigana demi muqayada way leeyihiin faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna la yidhi ibtigaءa alfitna yaa la diiday lama diidin ibtigaءa albayaani muxuu ahaaye washarxi wa akhdi alcibari wاlfawaa'idi min alaaya lama diidi waa un lasaya almuhim labada ra'yiba jamaca min asalaf baa ku tegey niman meel buu rajaxa qolyaha marka qolyaha ahlulbidca badankood ahlbidca badankood waxay jecel in la yidhahdo lagu istaago wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah lagu istaago ku maxay rabaan inay yidhaahdaan sifaadkan alraxmaanu cala alcarshi istawa allahu aclam bimuraadihi lima khalaqtu biyadaya allahu aclam bimuraadihi lagaga tago nawnag wey lama garanayo maxaa yeelay wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah halkaasay iyagu jecel yihiin waa in ku dagaalam rag u dagaalam waxaa ka mid a ah birmaawi baa ka mida birmaawi baabu sifaat markuu marayo waa jahmi jaldi wadaadku ayib weliba asagu wuxuu le waagi hore ashaaciradu ta'wiilka niman banneeya iyo niman xarimay ahaayeen buuri in la waajibiye weeye bu hadda in waajib laga dhigo laabudda min alqowli biwujuubi ta'wiili aayaati الsifa saysan oga aafoobin buuri ahlbidac badan iyo kuwo danbu hadda bilowdo imtixaan wuxuu farta ku fiiqahayaa sheekhulislaam ibnu taymiya xertiisii cid kale inuusan ayn baan u malayn kulle qiyaasteed ariskaga socon wayanbani calayhi waxaa ku dul dhismahaya ijmaal baa jiri iyo majirada alwaqfu calaa maa qabla yaquuluun ku joogsiga lagu joogsanaya waxay ka horeeya yaquuluun maa fi lcilmi baa lagu joogsan mise waxaa lagu joogsan ila allah aan iskaga tagna dhib ma laha taas sababku waxa aayadda adaad ujeedaan ijmaal baa ku jira min xayu اlkayfiya nacam xagga sifaatka markaad leediin asalna waxaaman diidannahay musbaqanba in aayaat اlasmaa wasifaat la hoosgeeyo mutashaabiha lanna waa mutadixu dilaala aayado maba wax tashaabaha kuma jiro xagga kayfiyadana waxaan leenahay asifaatu waa kadaat alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat اllah ilaahay waan rumaysannahay waa ictiraafsannahay waan caabudaynaa wmaca dalika tilmaamihiisaan ku garanayna laakiin daatadiisu ma naqaano tilmaanta waanu garan sifada waanu fahmi macnaheeda luqatan baanu ku garan nin walboo luqada carbeed yaqaanaa fahmi kara laakiin qaabku ilaahay ugu tilmaaman yahay alla garanay walaa yuxiiطuuna bihi cilma marka asalka hore inaan idinka diidnoman dhahana sideeduba lama hosgeyn karo aayaat e, sifaat lama hosgeyn karo baab waan leenahay sidai salaf badanba mareen inaan dhahno waan ogolahay laakiin waa tashaabuh nisbi ah mutashaabih fi اlkayfiya mutadixu اdalaalati mubayanu اdalaalati fi almacna اlugawi ayb wanaxwi waxaa ka mid a wanaxwi اlqur'i qur'i asna waa wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثa quru ijmaal baa ku jira xaydna waa noqdaa tuhrina waa noqdaa marka waa mujmalu min xayث alwadc اlugawi luqa ahaan buu mujmal u yahay bixaddi daatihi uhrin waa lagu ilaaaa xaydkana waa la yidhaahdaa fii qowlihi tacaala alaa quru marka nin yihaa jamaca sumaari alaa la yidhi meesha nin walba marka markuu mujmalya wuxuu u raadinayaa daliilkii caddeeyey ninka yidhaahda wاlraasikuuna fi اlcilmi ayb waxaa weeye waaw istinaaf aيaadkuna waa mutashaabi waa mujmal wuxuu rabaa markuu leeyahay waa in la awilo wuxuu leeyahay daliilka caqliga ah ayaa mubayin ah waxa looga jeedo istawa iyo sifaatka qadabka iyo raxmada iyo daxiga iyo muxuu ahaayey cajabka iyo sifaatkaasoo dhan waa maay waay dheen waa mujmala weeye laakiin waa in yaa caddaynaya macnaheedii alburhaan alcaqli alburhaan alcaqli meeshaas waa lagu baabaa alaaatu quruub markaa tira waa mujmal nin walba wuxuu leeya laakin waa mubayan mujmalun fii aslihi mubayanun bidaliil walaakin itadaxa bidaliil ninka qaba waa xayd wuxuu deliishanaya axaadiitii badnayd ee nabigu uu ku yidhi gabadhii dhabarhurkan ku dhacay mustaxaadadii uu ku yidhi salaada ka tag ayaama aqraa'iki waxay dhahan alqur'u waa maxay alxayd idan wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfus أنفسنا ثلاثة قرء waa مجمل لaكiنahu اتaضaxa بالdليiل ninka qaba qurigu waa waxaa weeye hriga hriga qaba axaadiiث kale isna deliishanaya oo tilmaantay qurigu inuu yahay hriga bالdليiل xadيثka iبن cmar marhu falyuraaجicha ha soo ceshada gabadha kadib markay dhiig hesho oy طaahir noqoto haddana hesho طaahir noqoto iyadoo طaahira usan u galmoonin ha furo nabigu muxuu raaciyey fatilka alciddaة alatii amara allahu biha an tuطallaqa laha الnisaa idan quriga nabigu huna wuxuu ka dhigay aطuhr nin walba marka wuxuu leeyahay xadiidku aayaddu waa way caddahay dilaaladeedu bidaliilin khaariji aan ka soconno wa ka xadiid laa yamnacana axadukum jaarahu an yadaca khashabatan fii jidaarihi kanna waa maxay min axaadiidta mujmalada ah weeye laakiin ku caddaatay bidaliilin khaarijiyin ku caddaatay ma kaana mujmala fi اlasl laakinahu itadaxa bidaliil buu weli wadaa ijmalka wuxuu ku jira damiirka fii jidaarihi baa laisku hayaa la yamnacana axadukum midkiin u diidin jaarahu dariskiisa an yadaca inuu ku qabsado oo uu saaro khashabatan dogob iyo tiir iyo qori fii jidaarihi ay jidaari ljaar mise jidaarihi adiga derbigaada damiirka xagee u noqon baa laisku hayaa deris baa inagu nahay matalan darbi baa inoo dhexeeya waxaan doonay aniga gurigaan lahaa inaan ku qabsado e, tiir miya oon xagga u taagto ama dhanka u taagto mise waxaa way adiga gurigaada ila daris baa iita inaan tiir ku dhejisto maxaa laisu diidan yahay ayib marka jidaarihi majaarku u laaban mise axadku u laaban baa la hayaa fii jidaarihi damiirkan marjiciisu waa xaggee jaarihi miya mise laa yamnacana axadukum miyo u laabanaya waa ifeenteen baan wa laisku hayo ayb xaggee marka u celinaysaa qole waxay leen waa in loo celiyo midka u dambeeya lanna as waxaa laisu aado marku inu noqdo ilaa aqrabi madkuuri ilaa liqariina waa ogtiin baa ila tahay marka jaariha loo celiya wadaadda dhexe nimanna waxay dheen maye axadkaa loo celin maxaa loogu celinaya axaadii kalaa cadaysay xadiika abi hurayre iyo walaahi la armiyanaha bayna aktaafikum haddaad doontan taaga walla inaanan daynayn adilo kalaa cadaysay xuquuqdu dayskugu le waxaa ka mid a ah. adiga derbigaada inuu ku qabsan karo alwaax iyo qori ama intuu saddex derbi soo dhigto soo dhisto derbiga afraad inuu ka dhigto gurigaada ilan guri guri marka lagu qabto maxaa u soo dhisay hadda derbiga waaka maalan derbiganaad soo jiidi kaana waad jiidday midna waad ku gudubtay maxaa halkan muxuu ku noqday derbiga afraad marka marjic damiir baa la isku haya almihim wuxuu aaminsan yahay xadiidkan inuu yahay mujmal laakiin itadaxat dilaalatuhu biadila khaarijiya saan baa la isku waama almujmalu fii hayr اlqur'aani wالsunati famil muxuu inoogu qaybiyey mujmalkii labo inoogu qaybiyey marka warka lasoo gaabiyo marka laga fiiriya mawdaca uu ku yimaado maxalku ku yimaado almujmalu fii maxalihi labau noqdaa ima fi اlkitaabi wasunna wa ima fi اluga alcarabiya ayib marka loo yimaado xagga dilaaladana labuu inoogu qaybiyey mujmal aan dilaaladiisu caddaaninbo sidaa lagaga tegey sidii awaa'il suwar bacdu culama ay ku fasireen iyo mujmal dilaaladiisu ay caddaatay bidaliilin khaarijiyin marka taqsiimku laba weeye fii maxali اlijmaal iyo min xayu xagga cadaanshaha dilaalada iyo cadaan la'aanta labadaas uu qaybiyo hadda qaybtii labaad ba inoo bilaabay ayb <clears throat> ma qayb kale aan ka toonso intaan ma ahayn intaan wey haddii laakiin la yidhaahdo qaybtaa hore lagu tira qaybtaa hore ma ahayn ijmaalka kuma jirin ijmaalka kuma jirin ayib wuxuu uhi sheekhu ama almujmalu fii hayri اlqur'aani wasunna mujmalka ku yimid waxaan qur'aan iyo sunno ka ahayn familu waxaa ka mida lafdi اlmukhtaar biictibaari اliclaal almukhtaar marka la cileeyey oo wax laga gooyey ayaa waxaa la garan waayey ma ism faacilba mise ism mafcuul wey <laughs> ayib lafd اlmukhtaar wuxuu ictimaala hadda lafd اlmukhtaar haddii la yidhaahdo almukhtaar ma kii la doortaybaa mise waa kii wax doortay fasaara fulaanu mukhtaaran nin asagu hawsha doortay miya mise wuxuu noqday mukhtaaran mid la caleemo saaro la doortay asagu marka bismi اlfaacil iyo bismi اlfucuul ayuu marka intuba yuu marka ixtimaalaa wey iclaal baana ku yimid haddee mukhtaar asalkiis muxuu ahaa haddaan rabno bismi اlfaacil wuxuu ahaa mukhtayir mukhtayir calىa wasni muqtadir muqtadir iyo mukhtayir buu ahaa oo markuu calaa ism faacil yahay kii asagu wax doortay kadib waxaadna tidhaahdeen howlihiinni waad garanaysaane tasriif iyo iclaal baa galaye ya'dii maxaa ka hormaray mukhtayir ya'di kasraa ku timid ayadu way kasrisan tahay fatxana ka hormartay yadaa alif loo bedelaa soo sidaa ma ahayn yaadii alif u bedel haddee taadii kordhowgii sarraa un alif ku jid mukhtaar soo sidaa ma noqon mar hadday mukhtaar noqotay ma mukhtayir baa asalkeedii mise mukhtayar mukhtayar waa ism mafcuul mukhtayirna waa ism faacil fatxada ta'da saaran ama hoos dhiga ta'da saaran cafwan yada yadaan rabaa yada kordhowga saaran ama hoosdhiga saaran baan ku kala soocaynay ismiga faacil iyo ismigii mafcuul yadii dhannaydba macal fatxadeedii iyo kasradii haddaan alif ku bedelay maxaan ku kala soconaa maxay noqotay mukhtaar marka hore maxay ismiga faacil mukhtayir ismiga mafcuul mukhtayar inaad fahanteen bay la tahay isla goo yadii wixii saaraaba alif u bedel mukhtaar maxaa ku kala saari marka waaye ayib luqawintu marka waxay dhahn waxa lagu kala saaraa kolba wixii ka dambeeya hadday laam ka dambayto laan hadday ka dambayso waa isim faacil mukhtaarun likada wakada baad dhihi mukhtaarun likada wakada asagaa doortay waa isim faacil hadday min ka dambaysana waa ism mafcuul mukhtaaru min kada fulaan ibnu fulaal waxaad tihi mukhtaarun min aljamaacan idhi ardayga hebela waxaa laga doortay weeye ardaydii dhexdeeda laga doortay asagaa ism mafcuul markaa ah min hadday ka dambayso waa ism mafcuul laam hadday ka dambayso waa ism faacil ayb sidoo horaan ficilka u kala ikhtaara minhu baad dhihi markaad aad rabto inaad mafcuul sheegto markaad faacila ku socotana waxaad dhihi ikhtaara kada wa kada ayb iyo ikhtaarahu waxaat min u baahan maysid aan iskaga socon mislada uu sheekhu kuu sheegay fainahu yaxtamil mukhtaar wuxuu ixtimaalaa alfaacil ay isma alfaacil wاlmafcuula wasma اlmafcuul ayuu ixtimaalaa wey meesha ixtimaal ka yimidna waana daabit guli ah oy sheegeen wadaadaha qaarkood waxay yidhaahdaan kulu ficlin calaa wasni iftacala luqawiyintu sarfiga waad ku marteen bay la tahay kulu ficli calىa wasni iftacala ikhtaara xtaaja ixtaja istabara istaada waxoo dhanba kulu ficli calىa wasni iftacala hadduu muctalu cayn yahay ida kaana muctala lcayni aw mudacafan itaxada ismu faacili wa ismu mafcuuli bay yidhahdaan ficil walba oo ku yimaada calaa wasni iftacala waxaad eegi inuu muctalul yahay sida dee ikhtaaroo kale soo muctalul maaha dee bilya waad aragtaan aw mudacafan ittaxada ismu faacilihi wasmu mafcuulihi ismigii faacil iyo ismi culus mid bay noqonayaan hadda kii waynu soo sheegnay ficilkan ku yimid calaa wasni iftacala oo isku mid noqdeen ismkiisi faacil iyo ismkiisi mafcuuli hadda waynu soo sheegnay soo maynu soo sheegin maxaa yeelay kasaradii iyo fatxadii ya-da saaraa ama xirfacilaha saaraa ayaa yaa go'aysa oon horaan ku kala soocaynay ismiga faacil iyo ismiga mafcuul ya-dina alif bay isu bedelaysa marka lama kala sooci karo waxaan lagu kala sooci bixasabi almxuu ahaayey al mxuu ahaayey mulxaqaat waxaa raacaya daba dhacahay haddii uu yahay miaalka hadduu yahay mudacaf ixtaja ka mid ah ixtaja waa iftacala ism faacil ka keen maxaa dihi muxtajun muxtajun ism mafcuul ka keen maxaad dhihi muxtajun <laughs> ma kala dhaqaaqays ayb waa inagu soo maray daarimiga waxtaja muxtajun isagoo dhowrku soo celceliyay imaamku ayb almuar almuar hadda waa ism mafcuulna wuu noqon karaa ism faacilna wuu noqon karaa almuxtal muxtal baad maqla iyadoo laga hadlayo almuxtalu waa maxay ma kala degaybaa mise waa kii asagu wax degay reeraha qabsaday imtixaanka ahaa kolba marka waxaad eegaysaa uun qaabka waxaa lamid oo qaacida ayadna hoosgeeyaan aad u fiican iyaduna marka baabkan la maray ijmaalkana keenta wakadalika kullu siiqatin kullu siiqati faacil siiqo walboo faacil ku timaada hadday mudcafo tahay isimka faacil ism fucul isku mid bay noqonayaan wakadalika kullu siiqatin kullu siiqati faacil cafwan kullu siiqati faacil mudacafa ystawi ismu faacilha wa ismu mafcuuliha ayb hayra mudaarin mudaarin maxaad dhahaysaa ficilkiisi muxuu ahaa daara ay faacil buu ahaa faacil ayb marka ismi faacil ismu mafcuula ka imanayey mudaarin bay kaa wada noqon sidaa darteed baa mudaariciisuna hadduu yahay mabniyun lilfaacil iyo hadduu ymnuun linaamil faacil lama kala karo walaa yudaara kaatibun laa tudaaru waalidatun biwaladiha ayadu dadka yaysan dhibin miyaa mise iyada lama dhiba miy ficilkii mudaaric la kala garan mahayo markuu ka yimaado faacil ayib la kala garan mahayo inuu yahay inuu yahay mabniyun lilfaacil iyo inuu mabniyun lilmajhuul ama waxaad tiradaba naamil faacil isimkii faacil iyo mafcuulla saasoo kale noqonayaan mudaarun wuxuu noqon karaa mid asagu la dhibay wuxuu noqon karaa mid asagu dhibwada ah ya waa sidaa waa intaa wax mujaadka loo geliyey ayb laa tudaaru waalidatun waalidatun hunaa manaaib faacil baa mise waa faacil baa laisku hayaa oo dadka naaib faacil waa ayadoo lama dhibay noqon gabadhan ilmaheda aan lagu dhiban laga leexdo wey marna waa maxay ayadiisan noqona weeye dhib wado wadaadkii ilmihiiba naftu u keenta marka kadalika kulu siiqati faacil mudacafa waxaa isku mid noqon ismu faaciliha wa ismu mafcuuliha kadalika mudaariciisuna wuu sinaanayaa marka loo tiiriyo naaiba faacil iyo faacilba markaan iskaga tagninha wey iclaalkun baa keenay wanax waxaa lamida zaydun طabiibun maahir waa ijmaal ku imanaya zaydun baa tidhi abiibun wey dhakhtar maahirun heer saroo xariif ah xaggee hadda ishkaal kaga jira lafdiga maharada ah almahaara hunaa mahaarun waxay u laaban lidaati zaydin mise lisincatihi aw sinaacatihi طibiya baa laisku hayaa ma sancadiisay u laaban ama sinaaca waxaad tidhahdaa mise daatadiisa way isku dhowdahay waxaad dhici karta inaad ujeedo zayd waa abiibun maahir iskii buu yahay nin xariif ah oo bala ka dhacday oo dirica oo nin rageed ah kadibna muxuu noqday asagoo intaaba qabay dhakhtar buu noqday marka wasfigan mahaarada ama ah wuxuu u laabanaya ilaa daati azayd kasajiyatan wa khuluqan wa abcan mise inuuba iska ahaa wadaad alowsaha laga yaaba wuxuu xariif ku noqday dhakhtarnimada ragga wuxuu iska ahaa nin raggiisa iskaga dhex jiray laakiin muxuu noqday dhakhtar caliim ah marka intaan baa lsku maahirta waصfiga hal yacuudu ilىa aطibi oo waصfigiisa ah aw ilىa daati zayd intaan baa ishkaalku ka yimid aan iskaga socon uma intaa kadib markuu ka soo ijmaal mujmalkii galahayay fii luqada sunnada iyo kitaabka iyo asagoo u qaybsanya mid la caddeeyey dalaaladiisa bidaliilin khaarijiyi mid aan la caddaynin wuxuu u gudbay haddaba mubayinka wax caddaynayey uma albayaanu caddeeyuhu ama caddayntu ima bاlqowli aw bاlficli shaygii mujmalkaa cadaynta la cadaynaya laba midum ay ku suurageli bu sheekhu ima ay biqowli اllahi wa rasuulihi wey aw biاlficli ay bificli rasuulilahi cinda اlusuuliyiin lanna afcaasha ilaahay ma geliyaan meelaha axkaamta laga qaato waad ogtihiin ma geliyaan usuuliyiintu badankood rag yar oo maalikiye ah wakadalika ibnu taymiya fii kitaabihi almusawada waa geliyaan waxaa marka mubayinka cadaynaya ama waa qowl lilaahi walirasuulihi ama waa ficil lirasuulilahi sal lay slam baa mubayin noqonaya ficilkana waxaa kuugu jira markaan adilada soo marayna qismu sunna waxaynu ku soo maray in tarkigu uu yahay ficli kitaabadu ishaaradu hamigii wixii aad soo marteene lahoosgeeyey qowl la hoosgeeyey ama ficil la hoosgeeyey haddana wuxuu noqon karaa mubayin buu noqonaya iloobin hawsha ayada ah masladaa waa inta aan kaga tagno wuxuu u gudbay haddii la yidhi ficil iyo qowlba mubayin bay noqon karaanoo waxbay caddayn karaan oo ijmaalkii bay meesha ka saari karaan haddii daliil mujmal ahaa oo duduubnaa lagu caddeeyo ficil iyo qowl maxaa tale ah qowl iyo ficil baa yimid wada socda ama kala dambeeya oo mid walba u noqon kara mujmalkii caddayn u noqon kara keen ka dhigaynaa mubayin keen ka dhigaynaa muakid kii hore adkaynaya ila haddaad tirahda midkana mubayina kalabaad muxuu noqonayaa xoojiye iyo dhuujiye taageeru noqonaya ayb falow taأhara hadduu dib maro can اlmujmali qowlu wa ficlu baa kuu qadaran hadde ama falow taأhara qowlu wa ficlu taأhara faacilkeedu waa kii laguu soo sheegay inuu noqonayo mubayinka falow taأhara اlqowlu wاlficlu can اlmujmali bay kadib dhaceen wa axaduhuma axad اlqowla ay اlqowl aw اlficli saabiqu calى اlآakhari fahuwa almubayinu midka saabiqa ah ayaa mubayin ah ama ficil ha noqdo ama qowl ha noqdo ayb marka ka dambena maxaan ku xukumaynaa lafdi mujmalaa yimid ficil baa wa aqiimu salaata waatu zakaata la yidhi waa mujmal cinda اjumhuur qaabka loo tukan maa nabigaa ficli nagu tusa falkaasi maxaan leenahay waa mubayinu lilmujmali waadamo nabigu waa kii af e, ahaan iyo qowl ahaan ku sharxay sida loo tukado oo kii u sharxay musii salaati sidaa yeel sidaa yeel sidaa saxaaba badan buu u sharxay qowlkan dambe iyo ficilkii hore ee caddeeyo ahaa e, aqiimu الsalaa keen mubayin ka dhigayna kii hore ficilka ahaa kan dambana waxaan leenahay dhuujiyo weeye wa axaduhumaa saabiqun cala alaakhari faasaabiqu huwa almubayinu kii horey baa mubayina walaaxiquna muakidun xoojiye saasuu sheekhu u jeedaa qolyaa waxay leein sidooduba haddii mujmal yimaado qowl iyo ficila lagu caddeeyo qowlku ha dambeeyo ama ha horeeyo ficilku ha dambeeyo had iyo goor waxaa mubayina qowlkay dheheen ficilkuna waa dabarukusi taageero xoojiya wey ninka hore ninka qowlka ama ha dambeey ama ha horeeye oo waxay fiirinhayaan inta badan qowlka xoog badan fii bayaan اlaxkaam sawaabka cinda almuxaqiqiin اlusuuli waa maxay ficilkaa ku cad kuna xoog badan fii bayaan alkayfiyaat qowlka ku xoog badan fii bayaan اaxkaam axkaamta in la caddeeyo dilaala ahaan iyo weedh ahaan waxaa ku cad qowlkaa ku xoog badan laakiin kayfiyada xukumkaa loo gudan lahaa yaa ku cad salluu kamaa ra'aytumunii usalli buu nabigu yihi wuxuu yihi u tukada sidaad aragtaan u tukanaya qowlkan hadda mubayin ma aha salluu kamaa ra'aytumunii usalli qowlka nabiga uu ku dhawaaqay mubayin ma aha ee wuxuu kuu caddeeyey keliya ficilku nabigu inuu noqonayo caddeeye caddaynaya qaabkii loo tukan lahaa xajkii markuu nabigu t muxuu uhi yaa ayuha annaas garan maayo inaan mar dambe soo xajin cimrigu waa iska kooban yahay khuduu canii manaasikakum sidaan anigu u xajiya marka xaqiiqiintu waxay dhahaa khaldamine qowlkaa qawi oo xoog badana lama idlaaqi karo ficilkaa qawian lama idlaaqi karo aan dhahno alqowlu aqwa fii bayaani اlaxkaam wاlficlu aqwى fii bayaani اlkayfiyaat hada huwa sawaab hada huwa sawaab lanno qowlka cumuum baa kaa geli wuu kaa baahi afraad baa soo geli takhsiis baa geli qeyd baa geli waa aragteed laakiin falku waa maxay ninkii saxaabiga markuu nabi allow salaadaha ii sharax wuxuu ihi nala joog iska fadhiiso fadhiiso iska joog laba malad buu nabiga la joogay maalin salaadihii shanta ahna wuxuu ka tukaday awaail waqti salaad walba u horreeyey tukaday maalinkii labaadna salaad kii u dambeeyey tukaday markaasuu kaalahaad alwaqtu maa bayna haadayn fal baa lagu tusay ayb ardayga waxaa laga intaad wax u u sharaxdo inuu fahmi waayo oo kadib halkaa daqa ku dhigto ood fal samayso muxuu ku leeyahay sheekhuu se u ku yidhi adaa iska bado waada sujuudday muxuu u baahanaya mar dambe wax loo sharxo falku marka waa qawiyu fii bayaan اkayfiyaat qowlkuna waa qawiyu fii bayan اaxkaam aan ka soconno fain juhila الsaabiqu haddii la garan waayo qowlka iyo falka caddayaha koodii horeeyey faاlqowl huwa اlmubayinu liquwatihi fii الdilaala calى اlxukmi wey wاlficlu aqwى fii dilaalatihi calى اlkayfiyaat isagoo qowlkaasuu doortay niman baa maya falka la hormarinaya falka ayaa niman baa nimana qowl baa la hormarin qowlku wadaad ku doortaan iskaga tagno liquwati waa inaad ku qaydo calaa manhaj اlmuxaqiqiin ku qaydo liquwatii fii bayaani اlaxkaam ayb intayna marka aana sii fogaanin inaad caddaye ahayd aqsaamta meesha uu ku sheegay qowlkii iyo qowlkii iyo falkii mubayinkaa laba xaalun bay leeyihiin ima an yatanaafaya aw yatafiqa halkaana ka fahmaysaa mujmal baa yimid qowl iyo ficil labaduba mubayin noqon karaa yimid laba mid bay noqon ficilka iyo qowlka marka la soo falka iyo qowlka mubayinka noqonaya mid walba u suubado inuu wax caddeeyo laba xaala kama baxahayaan inay labaduba isla jaan qaadi karaan ima an yatafiqa fii gharad اlbayaan ujeeddada cadaynta mid walba waa qaban karaa waatuu kuu soo sheego wuxuu ku yidhi midunbay noqonoo inaad og tahay kii horreeyey iyo kii dambeeye ka horaad mubayin ka dhigi ka dambena xoojiyaad ka dhigi haddii la garan waayo falka iyo qowlka kii horreeyeyna qowlka xoog badan fii bayaan اlaxkaami asagaan mubayin ka dhigaynaa ficilkana muakid baan ka dhigaynaa waa xaaladii koobaad an yatafiqa alqowlu wاlficlu fii garad اlbayaan laba bay kuu noqotay in la garanhayo koodii horreeyey iyo inaan la garanayn haddaan la garanaynin koodii horreeye qowlka ka dhig buu sheekhu ku yidhi haddii la garanayana kolba ka horreeye baa mubayina ka dambeeyana waa muakid taa way dhan tahay suuradii labaad fain tanaafayaa bay ka bilaabanaysa fain tanaafayaa hadday isku diidaan tanaafaya alqowlu wاlficlu fii garad اlbayaan ficilkii iyo qowlkii baa isku diidan caddaynta la caddaynaya mujmalkii way kala bodan weye isma waafaqsano maxaan samaynaynaa kamaa low طaafa tusaaley keeneen fuqahadu yani iska faradiyaad wey si aad ugu fahanto qaacidada miaalkuna waxaan loo keenaa inay qaacidada iyo xukumku caddaadee qasamaa markaa inuu jiro kamaa low طaafa طawaafayni maala nabiga wuxuu dawaafay laba dawaaf qaarinan nabigoo qaarin xaj ah adoo isagoo aj cumr iyo xaj soo qiraaniyo soo xidhiidhiyey ile xajku anwaacdiisi qiraan iyo tamatuc iyo ifraadba waad garanaysa nabigaa marka xaj iyo cumradiis soo raaciyey markaasuu طaafa طawaafayni laba dawaaf buu la yimid wa kaana wuxuuna ahaa qad axrama mid soo xidhay xaj qiraan ah wa amara wuxuuna horaan soo faray biwaaxidin ay biaafin waaxidin wuxuu soo yidhi hal dhawaaf hala dhawaafo hal dhawaaf hala dhawaafo nebigu markuu xajka yimidna asagii laba dhawaaf buu dhawaafay marka maxaanu samaynaynaa ayb fayuukhadu bilqowli qowlkaa la qaadan oo ah qowlkan dambe hal dhawaaf dhawaafa ah ayaa la qaadan waxaan leenahay qaarinka xaj iyo cumro isku soo daray waxaan waajib ku ah dawaafan waaxidan liannahu amara biawaafin waaxidin oo ijmaal waxaa kagu jiraa walyatawafuu bilbeyt اlcatiiq nabigu axaadiis badan buu ku yidhi hala dhawaafo ayib marka qur-aankuna dawaaf buu sheegay ijmaalka ku jira aayadda qur-aanka ama axaadiidta qaarkood maxaa lagu caddeeyey bificlin liannahu daafa dawaafayni wa biamrin oo qowl ah duufuu maratan waaxida labadaa falka oo nabiga laba goor dawaafay iyo amarka uu yidhi hal dawaaf hala dawaafo kee mubayin aan ka dhigaynaa liijmaali اlkitaabi wasunna fayu'khadu bilqowli baa la qaadan marka waxaa kuu qadaran sawaban kaana qabla اlficli ow bacdahu la kala qaadi maayo maxaa yeelay oo loo doorto qowlka waxaan leenahay falku wuxuu ixtimaalaa in lagu xambaaro cala istixbaab hal mar un baa waajib idinku ah laakiin anugu waxaan u dawaafay laba dawaaf liljawaazi wa lilistixbaab falku wuxuu ixtimaalaa inuu noqdo khasiisa min khasaa'is rasuul calayhi salaatu wasalaam amarkana uu u yaallo ummadoo dhan saa darteed baa qowlka loo doortay inaad garateen ba ilata ar iskaga tago wuxuu u gudo masalo kaleoo ah mujmalku yay waajibta in loo caddeeyo dadka mukalafiinta ee axkaamta loo diray ayaa wax loo caddayn majnuun iyo khaafil iyo sabi iyo waxba loo caddayn maayo dadka laga raba inay axkaamtii fuliyaan oy ku dhaqmaan baa loo caddayn wainamaa yajibu اlbayaanu liman uriida fahmuhu min almukalafiin ninkaa raba axkaamta inuu fahmo xaggana uu dhaqangeli ya wax loo caddeeyaa aduu haddaad khaafilba toodoon mukalaf ahayn xukunku inuu caddaday inuusa caddayn maxaa kaaga xidhan waxa wax loo caddaynayey litabiiq in la aamino la ictiqaado lagu dhaqmo bayaanku wuxuu iman hayaa lilcamali camalka ama noqdo mid cilmi ama mid camali ha noqdo muxuu ahaay ficli masaladan ma sii dhibadno ayib wuxuu marka rabaa waxay hoos gelaysaa waa furuucda ka baxa masalada kusoo marteen hal yajuusu takliifu اlmuxaal الtakliifu biاlmuxaal iyo takliifu اlmuxaal baa kala jira takliifu اlmuxaal waa maxay waa takliifu hayr اlmukalafiin takliifu اlhaafilta loo yaqaano wey nin in la mashaqeeyo xil loo diro ay mustaxiil tahay mukalaf ma laga dhigi karaa kalmajnuuni wالsabiyi waman laa yacqil ka waxaa loo yaqaana takliif almuxaal ay takliif waa maxay hayr اlmukalaf aw takliif اlhaafil ama takliif bilmuxaal waa takliif maa laa yutaaqa xoraan baad soo marteen mislo marka halkaasay gelaysaa haddaad qabto haddaad qabto way bannaantahay ruuxaan mukalaf ahayn in xilba la saaro waxaad leedahay masaladan meesha ma taallo wainamaa yajib albayaan liman uriida fahmu bal waxaa weeye midaan la rabay in wax fahmay iyo midaan mid la raba kulli waa in loo cadday walaa yajuusu ma bannaan masalo kaloo fiican buu u gudbay oo taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja taakhiru lbayaani can waqti alxaaja iyo taakhiiru lbayaani can waqti alkhitaab labadaa masalo oo isa saaran buu sheekhu israaciyey raxmat ullahi tacala calayh marka wuxuu u jeedaa waqt اlkhitaab waa maxay naski markuu yimid hadalku soo fulay oo waqt اlkhitaab hebelow waxaan ku ihi galabta marka la gaadho halkaa iyo halkaas tagoo falkaa iyo falkaas samee falkii saad u samayn lahayd kuma sheegin hadda hadda maxaan leeyahay hadalku amarku markuu soo fulay waqtu اlkhitaab baa leeyahay waqtu khitaabi الshaaric lilmukalafiin markii la gaadhay xilligii la fulin lahaa wixii lagu farayna waa maxay waqtu اlxaaja ay waqtu اlxaajati ila اlcamali labadaasaa kala jirta in waqtu اlkhitaab dib looga dhigi karaa caddaynta ayadu ijmac baa la soo guuriyaaba ijmac baa lasoo guuriya ha galabta mi hawshaa samey ha hadda ii caddee qaabkan u samayn lahaa ma dhigi karto sug baan laha degdegin ha la gaadho xilligii lagaa rabay inaad ciirta ciirta lusho ha la gaadho marka waqtu اlkhitaab waajib maaha in la raaciyo shayga mujmalka caddayntiis laakiin marka la gaadho ku dhaqankii iyo fulintii lama fulin kara shay aan caddayna waa takliif bilmuxaale waa in ruuxii loo caddeeyo walaa yajuusu ma bannaano taakhiiru اlbayaani ay bayaan اlmujmal mujmalkii caddayntiisi in dib looga dhigo can waqti اlcamali biاlmujmali waktiga ku dhaqanka mujmalka dib loogama dhigi karo lanna waa maxay waa takliif bima laa yutaaq shaygan samee sidii loo samayn lahaana laguu sheegi maayo ma dhici karta haddii ayib ama taakhiiruhu ilayhi ay ilaa waqti اlcamal ama taakhiiruhu ay taakhiiru اlbayaani ilayhi ay ilaa waqti اlcamali fajaa'izun waa bannaanye dhowr iyo toban madhab baa la soo guuriya masale dhib badan way laakiin sidaa uu sheekhu doortay ayaa saxan cinda اlusuuliyiin taakhiiru اlbayaani can waqti اlkhiطaabi jaaئizu iجmaaca aw calى yar اjumhuur ama taakhiiruhu ayb can waqti اlcamali aw can waqti اlxaajati falaa yajuuzu iجmaacan ayb in waqt اlxaaja oo waqt اlcamal laga dibdhiga laa yajuuzu iجmaacan allaahuma طaa'ifada qabta waxaa bannaan atakliifu bilmuxaal ayagu way bannaynayaan horaa wayna soo mar hawsha ayada laakiin in laga dibdhigo can waqti اlkhitaab loo dibdhigo ilaa waqti اlcamali biاlmujmal way bannaan tahay ama ilayh waa maxay ama taakhiiru اlbayaani can waqti اlkhitaabi hee ilaa waqti اlxaaja loo dibdhigo fajaaئizun ama taakhiiruhu can waqti اlxaajati falaa yajuusu ijmaacan ina isfahana ila tahay wuxuu gudbay mubayinka iyo mubayinku inay isku awood noqdaan ma shardi baa mise shardi ma aha ra'y اljumhuur baabu nasi ma joogna waxaan joognaa wax caddayne wayajuusu waxaa bannaan an yubayina inuu caddeeyo almanuunu daliilkii madnuunka ah khabarulaxaad qiyaas ijmaac danni ah ayb aayad dilaaladeedu ay daahiro tahay oon qaciya ahayn inay caddaysaa bannaan alqaciya iyo daliil qaciya daliil mujmal ah mujmal oo qaciyun fii ijmaalihi ah qaciyun fii hubuutihi ah waxaan ku caddaynaynaa bidaniyin bidaniyin baan ku caddaynaynaa ayb qadciyadu marka xagga hubuudka iyo xagga dilaalada way ku noqon kartaa hadda laakiin inta badan waxay u jeedaan waa xagga hubuudka hubuudkay ujeedaan laakiin labaduba way kuu soo gelaysa marka baab اlmujmali wاlmubayan waa baab aad u qiimo badan aad ha loo daraaseeyo wax badan baa ku xidhan oo kii axmed odhan jiray maa kunaa nacrifu almujmala min almufasari wala almansuukha min الnaasikhi xataa jaalasna الshaaficiya buuri haddaan muxadiiin nahay bu anagu mujmal iyo mubayan maana kala aqoonin buui mansuuq iyo naasik warar markuu shaafici aan la fadhiisanno oon doodihiisii iyo munadaadka dhegaysanay iyo kutubtiisa akhrinay baan ka faa'iidaysan ayb riwaayataa lamidan waxaa laga soo gooriyaa isxaaq iyo axmedba oo uu yidhi annaga iyo xanafiyadu annaga iyo ree ahlu ciraaq waxaan iyo muxadiiin waxaan ahayn buui qolyahaya daawadii iyo dhakhaatiir fajaءa shaaficiyu famazaja baynana buuri nin daawo la fadhiya oon aqoonin sida laiskugu daawooye iyo nin dhakhtara ah oon daawo haysanin dhakhtarka aan daawo haysanna waa kuma waa xanafiyu caqli iyo fahan iyo cadayn bay la fadhiyaan xadiisna ma hayaan ayb maxaadiiiin maxay la fadhiyaan boorsooyin waaweyn waxay haystaan nusuus xadiisaa u dalda marka wuxuu hi shaafic baa yimid famazaja baynana muxadiintu rayga warka way ka xanaaqaanoo ma jeclo marka sanadkiisa way duraan way daciifiyaan oo eber bay ka dhigaan laakiin xaqiiqatan muxadisiintu waa ku yaraa fiqigu axmed baa la weydiy abdirasaaq inamaa kaana muxadian bui wama aqala اlfiqa fi اlmuxadisiin cabdirazaq bn hamad sancani saxib اlmusanaf baa leka war axmedow wuxuu uhi kaana muxadiثan cajab qaba wma aqala اlfiqha fi اlmuxadisiin xadidka loo jeeda waa muxadidka mujaradkee saaxib الriwaaya wالnaqli ah laakiin ninka bukhaari oo kale ah waa lafajabis looma dhowaan karo ragga baasha hoosu dega ayib ma wax laga hadlayo ar ka socodho annowc raabic nooca afraad waad soo marteen daliilka naqliga waxaa loo shardiyaa afar shari kii u dambeeyey baan haynaa baan u malaynaya in uu sugan yahay baabu sanad baad kaga soo hadeesha daliilku inuu sugan yahay labo dilaaladaysu inay cad kii u dambeeyey hadda mujmal mubayan ayaa dhammayseen kii saddexaad waa maxay waa inuu muxkamiyo la nasakhin maxaa kuu soo hadhay keliya asalaamatu min almucaarid fii baabi tacarud wataraaji buu ku iman doonaa afartaa waa xodbu daliilka naqligu u baahnaa marka baab nas waa iska fududyaa isgu yar yar dareeriyo kadibna aan meelaha dhexda ku istaago arnacu raabic nooc afraad maa yatawaqafu اlistidlaalu calayhi waa waxa uu ku xidhan yahay daliishiga daliilka la daliisha sharciga ah min xayu baqaau اlxukmi wuxuu kaga xidhan yahay xukumka sijiridiisii iyo wartifaacu kornoqodkiis wa huwa الnaskhu وaأxkaamuhu baab الnaskhi iyo axkaamtiisii weeye الnaskhu luqatan alizaala la sheegaa inuu yahay alizaala ayib in shaygii nasakhat الshamsu dilaadihi way zuulisay bimacnaa oo bimacnaa ibطaala meeshay ka saartay fayansakh اllahu maa yulqi shayطaan baa ka mida markuu isaalada kulliga a yahay iyo ibطaalku qur-aanku waa ku yimid fayansakh اllahu maa yulqi shayطaan mar wuxuu ku yimaadaa bimacna الnaqli oo alistinsaakhah hada kitaabuna yanطiqu calaykum ina kuna nastansikhu maa kuntum tacmaluun ayb marna wuxuu ku yimaadaa izaalo oo manaa bimacnaa ibqaa'i shayin izaalatu shayin wa ibqaa'i aakhara kan loo jeedanaa kan ah oo wuxuu ku yimaado qur-aanka maa nansakh min aayatin aw nusiha naأti bkhayri minha waida badalna aayata makaana aaya wallah aclam ma yunazil marka macaanadeesu ku yimaadaa izaala oo bimacnaa rafcu shayin wa ihbaatu badalihi ayuu hadda loo jeedaa xaqiiqa isku hayaan usuuliyiintuna aan tilmaamo oo ah naskigu ma rafci ba ah mise waa bayaanu intihaa'i muddat اlxukmi xukumkii oo dhan oo la qaada miya oo meesha laga qaado ku kana la keeno mise nasku waxaa weye waxaa uun lagu caddaynayaa xukunkan adaa moodahay inuu daa'im yahay weligiibe muddaduu ku ekaabaa lagu caddaynaya ilahay markuu xukum jideeyo shaaricu jideeyo wuu og yahay inuu abad yahay iyo inuu muaqat yahay laakiin innagaa naloo sheegin marka waa bayaanu intihaa'i muddat اlxukmi niman baa odhanaya waxaa jecel mucsilada warkaa jecel jumhuurtu laakiin sida kaley jecel yihiin annas wuxuu u gudba marka ariigii ah waa rafcu xukmin sharciyin xukm sharci oo la kor yeelo bikhiaabin sharciyin intaan baad ku dari waa xukm sharci ah oo la qaado laguna qaado xukm kaloo sharci ah ay rafca tacaluqi ku xidhnaanshihii ku dhegnaanshihi xukumka mukalafiinta ku dhegnaa unbaa la qaadaya ayb ilan aayaddii soo degtay iyo xadiidkii soo degay ummad iyo bulshuu saamaynayoo taabanayo qabanay kii unbaa lagaa fujiyey ku kale lagu bedelay marka adugu haddaad calaa ra'yi muctasila walxaniifi ku socoto waxaa dhihi waa nasku waa bayaanu intihaa'i muddati اlxukmi bikhitaabin sharciyin haddaad jumhuuri tahayna waxaa dhihi waa rafcu khitaabin sharciyin bikhitaabin sharciyin mutaraakhin iyo taahurkaa waxba uma sii baahnid waaba iska caddahayba xugum sii jiray oo la rafciyey maxaa lagu rafcinaya maku ka horreeya lagu rafcin maba rafcin kara hadde ku ka dambeeyen baa lagu rafcin rafcigaa kugu filan rafcigaa kuu tusahaya mansuukhu inuu horaynayo naasikhuna dambaynaya rafcigaad ka fahmi rafcigaad ka fahmaysa khitaabi sharciyinna waxaad ka fahmi adila alcaqliya laguma nasakho ayib waxba laguma nasakho intaaba meeshay kugu jirtaa fahuwa fi اlxaqiiqati xaqiiqa ahaan waxaa weeye naskhu bayaanu intihaa'i muddat اlxukmi xukumka muddadiisii dhammaashaheeda oo la caddeeyo un intaa un weeye ayib fakharaja waxaa baxay tacriifka ku baxay rafcu اlbaraaءa alasliya xaaladda iska caadigeeda caqliga dhaqanku uu keenayo la qaado bimashruuciyati اlaxkaami lagu qaado tusaale gaaban misaal iska waaqica muslimiintu salaaday tukan jireen salaadda dhexdeena waa lagu hadli jiray adoo tukanaya haddii hebelow sarifku meequ maraya maanta sidaas weeye alraxmaan araxiim maalik waad sii wadanaysa reerihiisay ahaayeen mujaahidiintii duule ma soo noqdeen xaalkooda see weeye aayar waad garanaysaan haddii xadiika zayd bnu arqam iyo xadiika mascuud iyo marka salaada dhexdeeda layskaga hadlo oo danaha khaaska laga wada hadlo horaan waa iska bannaanayd ilaahayna nama amrin rasuulkuna nama amrin nagamana reebin maxaan ku soconnay albara ku socon kadib baa la reebay reebiddaa naskhi ma aha lann xukumkii hore sii jireen ku dhaqmayne ma ahayn xukum ku sugnaaday bikhitaabi harcin bikhiaabin sharciyin kuma sugnaanin waxaa naskh la yidhaahdaa xukum ku sugnaaday bikhitaabin sharciyin oo lagu bedelo mid kale laakiin hawlaan iskaga dhaqmaynoo yacn laga dhihin maxaa loo yaqaanaa albara alasli waa maxaa loo jeedaa ummaddu waxaa asala waxaan inaan lagu lahayn waxaana uusan ka reebanayn ilaa yac laga yidhaahdo ama sameeya la yidhaahdo fakharaja waxaa ku baxay naskigi waxaa ku baxay tacriifkii weeye rafcu اlbaraa'ati اlasliyati dhaqankii iska caadiga oo la qaado bimashruuciyati اlaxkaami lagu qaado falaysa binaskin falaysa binaskhin khamradii la iska cabahayey ee la xarimay ma naskiba aye naski ma aha sida raajixa ah ayib waa haddaan dhahno weligeed lama banayn haddaa qano laakiin waa la baneeyey tattakhiduuna minhu sakaran warisqan xasan aayaati naxli aad ku dhegto aayaatulmaa'idda maxaad leedahay naasikh weeye taa un bay ku xidhan tahay wadaad waa naski ma ahee waa xukm jadiidoo yimid rafca baraa'atan asliya wadee maye waa la baneeyey oo imtinaan baa ku yimid oo xukm jirow ahaa waimtinaanu shaaricina waa idnun fi اlficli ayb marka xukun baa lagu rafci nasibasa ku noqon iska ogow fainahu rafcu bara asliya bara asliyu meesha laga qaado waa rafcu xukmin caqliyin ee ma aha rafcu xukmin sharciyin xukm sharci oo sii jiray lama qaadine hawlow caqligu keenahayo inay noo bannaan tahay hebelow hadlin baan koor hadda yaa ii diid inaan hadlo ilahay baa kuu diida shib baad dhihi hadduu ruux laa ku yihahdo anaa kuu diida oo naga tag baad le waxwaalan baa tahay orad meelahaas ka tali anaga qasbi mayside ayib waxaa kaloo baxay hadduu lagu yidhi waa bayaanu intihaa'i muddat اlxukmi lagu yidhi naskhi waa kharaja waxaa kaloo tacriif ku baxay irtifaacu wujuubi gasli اlcudwi الsaaqiti xubinkii dhacay ee go-ay dhaqidiisii oo kaa dhacday ma aha naskhi ee waa maxay dahaabu اlmaxal baa loo yaqaanaa nin muslima ah labada gacmood la gooyey markuu weysanay maxaan leenahay la soco waxaa lagaa nasakhay dhaqadii labada gacmood maan leenahay dhihi mayno idaa qumtum ila salaati faqsuluu wujuuhakum baa le waaydiyakum ila maraafiqi xukun baa yimid labadan baaba jaf lagu siiyey mooryaan baaba gacmaha ku goosatay ama baas la isku furay gacmahaad ku weyday weysaa la gaadhay ma dhahaynaa mar haddaadan dhaqayn labada gacmood lasc waa lagaa nasakhay xukumkiihaa gacmaha dhaqidooda waajib weeye waa dhihi may maxaa yeele maxaa tegey maxalkii baa tegey lakin waaa ka ian waxaa kugu filan waa maxay rufica alxukmu bicaqlin caqligaad ku garan hore dee maxaan dhaqaa mebeli baad dhihi maxaan dhaqaa iguma gacmaha dhaq awaadee inaan meeshan xukumkii lagaa nasakhin laakiin la waayo xukumkii la dhaqi lahaa maxaan ku ogaanay caqliga weeye faina arafca wujuubka gacmaha ninkii gacmaha la gooyey qaadidiisu bilcaqli buu ku yimid laa bisharci laba lugood baa lagu gooyey lugaha dhaqi maysid dhihmayna waa lagaa nasax waxaan leenahay waxaa la waayey wixii la dhaqaya baa la waayey kaa naskhi marka ma ah waa rafcu khitaabin sharciyin bikhitaabin sharciyin baa la rabaa dahab lmaxal loo yaqaanaa ayib waa tii hadda kor aan ka soo hadalay sayidina cumar bn khaaab oo kale markuu mualafatu quluubhum u diiday zakada haddayba sugnaato muran badan baa la geliyaaye maxaan leenahay ma naskhiba mise xikmadii loo jidayey soo jiidaysa sooma taaliif اlquluub muslimiintii baa ducafo ah ma awood badno cadowgaa ka badan waxay u baahan yihiin inay iska siyaasadeeyaan ina naggaashaanka u daruuraan in indhaha u caddeeyaan in u qoslaan duruuftaa keenaysa cumar wuxuu uu sheegay ilaahay maanta islaamka waa ciseeyey buuhi ninkii doona islaamku soo geli isagoo dulaysan oo qasban kii diidana sangaa yaqaanaba faras baa ka adeegi muxuu u arkay in ana maxal alxukmi qad dahab qad dahab dahaab ulmaxal baa loo yaqaana hasku khaldin naskiga iyo zakaad bixinaysay mujaahid baad weyday oo faqiir baad weyday oo miskiin baad weyday oo sideedii la sheegay baad toddoba ka mida weyd maxaad heshay mid ka mida zakadood kula urursatay ma dhahayna toddoba kale lagaa nasakhay toddobadii kale way kaa nasakhan tahay miyaa mise maxalka xukunka qaban lahaa baa la waayey labadaa masalo waa la isku khaldaa mucaasiriin iyo malaaxido badanna way khaldaana iska ilaaliya wa nasqu waaqicna ayuu joogo wallahu aclam